الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى العدة هذه تني أحكام العدة وعدة أحكام تيدي هل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوقها هذه هوين إذا هذه لفره أما لقى جيريودو هوري كما قورسن كرتو ilaa ay ka soo marto ciddadan axkaamteeda uu sheekhu inoo sheegi doono raximahu llahu tacaala alciddatu ciddadu lugatan min luqatin xagga luqada ma'khuudatun waxaa laga soo qaatay min alcadadi tiro cidda waa tiro xagga luqada carabiga ciddada waxa weeye haddii la fasiro luqa alcarabiya waa xisaab ama tirow wa sharcan min sharcin xagga sharcigana hiya ciddadu muddatun waa muddo muddo wakhtiyow muddadaasoo tatarabasu fiiha muddada dhexdeeda almar-atu islaantu ay sugayso waa muddo ay sugayso oo maxay u sugi limacrifati baraa'ati raximihaa liajli macrifati baraa'ati raximihaa islaanta ilmogaleenkeeda ilmogaleentaa beri noqoshadiisa oqoontiisa dartiisay u sugiyo min alwalad inuu ka beri yahay ilmogaleenku inay ogaato inaysan yacnii uur lahayn oo ilmogaleenkayga wax carruura uusan ku jirin muddo ay ku hubsanayso inay joogto waajib ow amase waxay u sugi muddo gabadhu litacabudi liajli tacabudi addoonsi darteed ama carruur la hubsanayo iyo waxaasi ma jiraane waa lagu addoonsaday maalan waxaa ka mid ah aayisadii haweenay aayisa ahoo uur iyo waxaasba ka gudubtay ciddaa ilaahay ku waajibay walaa yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaثatu ashhura ilaah yidhi haweenkii dhiiggii xaydkaba ka gudbay iyo dhalid iyo waxyaalahaasoo dhan ka weynaaday haddii la furo ciddaa ku waajibay kuwaasi ma waxay baarayaan owlaad miyey ilmogaleynkooda ka hubsanaya waa litacabud ilaaha ku addoonsada marka waxaa weeye qaybo ciddada ka mid a ayaa xikmatu tashriici iyo xikmada loo jideeyey waxaa weeye tacabud ilaaha nagu addoonsaday ow amase litafajucihaa liajli tafajucihaa islaanta xanuunsigeeda darteed ayay muddadaas u sugiyo calaa zawjin calaa mowti zawjin ninka dhimashadiisii ay ka xanuunsanayso ciddada waxaa jira qayb loo jideeyey tafajuc yacnii geeri ninkeedii ku timid geeri ninkeedii ku timid ayaa loo jideeyey inay ka ciddo tirsato ciddadaas waxaa la yidhaha ciddatu alwafaat waa ciddadii geerida والadiina yutawafawna minkum والadiina yutawafawna minkum min أزwaajikum maxay ahaydii والadiina yutawafawna minkum yadaruuna أزwaaجa yatarabasna بأnfusihina arbacata أshhuri وcaشhra waa ciddat الwafaad aayadda ilahi inoogu sheegay ilaahay jala jalaalu wuxuuna leeyahay haweenka raggoodii laga oofsaday waa inay sugaan arbacata أshhurin وcaشhra afar bilood iyo toban maalmood taa wey midda sheekhu uu ku ishaaray uu leeyahay ow litafajucihaa ama xanuunsigeeda islaanta u sugiyo calىa zawjin calىa mowti zawjin zawjka geeridiisii ay ka xanuunsanayso ciddadaas marka fuqahada waxay ku tilmaamaan ciddatu alwafaat waa ciddadii geerida aqsaamu lciddati haadihi tani aqsaamu lciddati waa ciddada qaybaheeda halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ka gudageli bal ciddadu sharcigu inta qaybood uu u qaybiyey alciddatu ciddadu qismaani laba qayboodu ciddatu firaaqi xayaatin nolosha ku faaruqiddeeda ku faaruqiddaas ciddadeeda iyo wa ciddatu firaaqi wafaatin geerida ku faaruqiddeedii faaruqiddaas ciddadeeda ciddadii sheekhu wuxuu ku leeyahay waxay u qaybsamay sharciyan laba qaybood ciddo haweenayda lagu faaruqay noloshii haweenayda la furay haweeneyda la furay oo noloshii lagu faaro qeybta labaadna sheekhu wuxuu yidhi wa ciddatu firaaqi wafaatin geerida ku faaruqideeda ku faaruqidaas ciddadeedu waa ciddo sababteedu ay tahay alwafaat geeri labadaas qaybood ayaa sharcigu u qaybiyey ciddadii faaluulaa falciddatu اluulaa ciddada hore laa tajibu ciddada hore ma waajibto ciddada hore wuxuu la jeedaa ciddatu firaaqi xayaatin faluulaa falciddatu luulaa ciddada hore laa tajibu ciddada hore ma waajibto ilaa cala almadkhuuli bihaa haweenaydii loo galay maahan haweenaydii loo galay maxaa loola jeedaa ay ilmowduu'atu islaantii la isticmaalay yacnii ciddadan la leeyahay ciddatu firaaqi xayaatin haweenaydii nolosha lagu furay ciddadaasi waxay ku waajibtaa haweenay lala jiiftay bis amaa haweenayda haddaan lala jeefan oo ninkii qabla dukhuulba uu iska furay falaa ciddata calayha wa hiya ciddadaasina lilxaamili haweenayda uurkale xaalay u sugnaatay wadcu lxamli uurka dejintiisiigu ciddada sheekhu wuxuu ku leeyahay middan hore waa haweenaydii la furay ciddadaasi waxay ku waajibi haweenay lala jiiftay bis iyadiiyaa marka la kala qaadi haddii haweenaydaas la furay haweeney xaamilo ay tahay ooy uur leedahay ciddadeedu waxay ku dhammaan kartaa wadcu wadculxamli wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna oo ka ilaahay jala jalaaluhu dhahaya haweenka uur kale ciddadoodu waxay ku dhammaan kartaa an yadacna xamlahunna inay uurka dhigaan oy uurka ay dejiyaan marka haweeney iyadoo uur leh haddii la furo waa inay uurka ay dejiso markay uurka ay dejiso faqad tamat ciddatuha ciddadeed markaas u taam noqotay walilxaa'ili wahiya ciddadii lilxaa'ili islaantii golmaranka ahayd golmaran waxaa loola jeedaa islaanta aan uurka lahayn islaanta aan uur lahayn golmaran ayaa lahi golmaran yani uur ma lahan wahiya ciddadii lilxaa'ili islaanta golmaranka xaalay u sugnaatay xaa'iladaasoo alxurati ee xurada ah xaa'iladaasoo daati alaqraa'i ee qur'iyaalka u saaxiibka ah yacni dhiiggu ku dhaca loola jeedo quryaalka haweeney aan uur lahayn oo dhiiggu uu ku dhaco ciddadeedii halaaثatu aqraa'in ay halaaثatu adhaarin saddex duhri waa inay tirsato oo saddex goor ay dhiigga ka qubaysato wa hiya ciddadii lilxaa'ili haweenayda golmarankaa xaalay u sugnaatay hadda fiiri masaa'ilkan oo dhan sheekhu tii hore wuxuu ka soo cabbiray wahiya lilxaamili tanna muxuu cabiray walilxaa'ili uu cabiray yacni lalama xiriirin taaulfaariqa in badanna masaladan soo sheegnay maxaa loo dhihi waaye wahiya lilxaamilati tanna maxaa loo dhihi waaye wahiya lilxaa'ilati yani taadaas lama baahna leanna waxaa weeye xaamilo yaa noqota inay haweeney tahay golmaran yaa loola jeedaa inay haweeney tahay loo dhihi marka ta'da waxaa la keenaa markii labsi uu dhacayo ama inay wax isku dhex qasmaan markii laga baqayo unbaa taa loo baahanya wahiya ciddadii lilxaa'ili islaanta gulmaranka xaalay u sugnaatay xaa'iladaasoo alxurati ee xurada ah xaa'iladaasoo daati alaqraa'i qur'iyaalka u saaxiibka ahay waa islaanta dhiiggu ku dhaco oo gulmarankan uulrna aan lahayn halaaثatu aqraa'in ay halaaثatu adhaarin saddex duhri waa inay ka qubaysato wuxuu ku leeyahay sheekhu haweeney dhiiggu uu ku dhaco oo aan wax uura lahayn haddii la furo haweenaydaas ciddadeedu saddex goor waa inay dhiiggii ka qubaysato haddii saddexdaas goor dhiiggii ay ka qubaysato markaa kabacdiay guursan karta haddii hal mar dhiiggii ay ka qubaysato ciddadeedii waa weli waxbaa ka dhiman laba hadday ka qubaysato waxbaa ka dhiman saddex markay ka qubaysato markaas unbaa nikaaxii iyo guurkii xalaal uu noqon waa ka ilaahay jala jalaaluhu dhahaya wاlmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna ثalaaثaةa quru haweenkii la furayoo dhiiggu uu ku dhacayay yatarabasna bianfusihinna ثalaaثaةa quru ay ثalaaثaةa adhaar ayaa loola jeeda saddex goor waa inay dhiigga ka qubaystaan markii saddexdaa goor ay dhiigga ka qubaystaan markaa kabacdiya nikaaxu iyo guurka uu xalaal wadaati اlأshhuri wahiya ciddadii lidaati اlأshhuri bilaha haweenkii u saaxiibka ahaa xaalay u sugnaatay halaaثatu ashhurin saddex bilood muxuu sheekhu haddana uu ku leeyahay haweenaydu hadday tahay haweenaydii bilaha ku tirsan jirtay haweenayda la furay haweenaydii daatulashri daatulashri maxaa loola jeedaa waa haweenay dhiiggii ka weynaatay oo dhiiggii ka gudubtay haween waayeel haween waayeeloo dhiigguba uusan ku soo dhowaan aayisaa la yidhaha xagga fiqiga sharciga haweeneydaas aayiso iyada haweeneydu marka hadday aayiso tahay oo xadkii dhiiggaba ay ka weynaatay oo dhiiggiiba mar hore uu ka go'ay ama ay tahay haweeney weliba dhiig uusan ku dhicin labadaasaa adaatul ashur liida waa haweeney aan dhiigba gaarin oo la furay iyo haweeney waayeelahoo dhiiggiiba mar horeba uu ka go'ay labadaas haween haddii la furo ciddadoodu ثalaaثatu ashhuri saddex bilood saddex bilood tursan walilxaa'ili wa hiya ciddadii lilxaa'ili haweenaydii golmaranka ahayd xaalay u sugnaatay xaa'iladaasoo hayri lxurati xurradii kayrkeed ah xuradaasoo daati alaqraa'i ee daahiryaalka u saaxiibka aheedoo dhiiggu uu ku dhaco qur'aani laba duhriw laba goor waa inay dhiiggii ay ka qubaysato wa hiya ciddadii lilxaa'ili haweenay gulmarana xaalay ciddadu u sugnaatay xaayiladaas oo hayri lxurati xurada kayrkeeda oon xuro aan ahayn oo yacni addoon ah xaayiladaasoo daati alaqraa'i ee duhriyaalka u saaxiibka ahayd qur'aani laba duhriw laba gor inay dhiig ka qubaystaa looga jeedo halkan sheekh wuxuu ka gudageli haweeney addoon ah ilaa wixii xur ahaa waan ka soo baxnay haweenkii xurka ahaa ciddadoodii wuu soo dhameeyey sheekhu haweenay addoon ah dhiigna uu ku dhaco haddii la furo sawicda tirsan waa haweeney dhiig uu ku dhaco waana addoon hadday haweenaydaasi xuro noqon lahayd dhiiga uu ku dhacayo waan soo marnayo saddex dohriw inay tirsato hadday marka islaantan dhiiggu uu ku dhaco oo la furay addoon tahay wuxuu ku yidhi sheekhu waa laba qur'i yani laba gor inay dhiigka ka qubaysato bis lannahu sharciyan sideedaba addoomanka iyo xurka xagga axkaamta waa nis iyo nis laakiin masaladan markii masalaةulcidda la joogo lama kala nisayn karo ilaa haweeneydii xurada ahayd waxay ku ciddo tirsan jirtay saddex goor dhiigga inay ka qubaysato saddex duriye ama saddex qur'i saddex qur'i haddii la yidhaha addoontii ha loo kala baro maxaa soo haray hal qur'i iyo nis hal uriye see loo kala nisayn karaa marka qur'igii duhrigii niskiis suurtagal ma aha marka waa la buuxiyey cadadka waa la buuxiyeyoo marka waxay noqonee haweeney addoon ah oo dhiig uu ku dhaco haddiiba la furo laba quri laba qurigeeda tuursan wadaati اlashhuri walidaati اlashhuri bilaha addoontii u saaxiibka ahayd xaal ciddadu ay u sugnaatana shahrun wa nisfun tana la kala nisayn kara bil iyo niskeedu masalada ujeedada sheekh uu ka leeyay waxaa weeye haweeneydi waxaanu soo marnay xurada ahayd oo daatulashhurka daatulashhur waxaanu ula jeednay aayisadii iyo sakiiradii haweeneyda ayasada ahayd oo dhiigaba ka weynaatay iyo midii sakiirada ahayd oo weliba dhiigba aan gaarin labadaas saddex bilood ayay ku ciddo tirsan jireen hadday addoontaana ka war waa addoon aayisa ah oo dhiigga ka quusatay ama waa addoon sakiiro ah ciddadeeda see noqon waa la kala nisayna saddexdii biloodoo xurada waxay noqonay tan hal bil iyo nisay noqonay leanno tan waa la kala nisayn karaa laakiin duhrigii lama kala nisayn karo duhrigii lama kala bari karo halkaa sheekhu marka wuxuu ku dhameeyey ciddada qeybteedii hore ilaa wuxuu ku soo yihi sheekhu alciddatu qismaani ciddatu firaaqi xayaatin wa ciddatu firaaqi wafaatin waxaa noo soo dhammaaday marka ciddatu firaaqi xayaat haweenka haddii nolol lagu furo oo ninkii asagoo lagama dhiman ninkii lagama dhimane ninkiiyaa caadi u furay caadi hadduu u furo axkaamtoodii uu soo dhameeyo sheekh waاthaaniyatu wاlciddatu thaaniya ciddadii labaad waa dumarkii laga dhintay ciddadoodii tajibu hiya ciddadaasi way waajibtaa walow calىa gayri اlmadkhuuli biha haweeneydii loo galay gayrkeedba ha ahaadee way ku waajibtaa ciddadaas sheekhu wuxuu ku leeyahay haweeneyda marba haddii laga geeriyoodo ciddadu waa ku waajibtaa marba haddii laga dhinto walow calىa gayri اlmadkhuuli biha walow calىa gayri اlmadkhuuli biha maxaa loola jeedaa xataa hadduusan isticmaalin waa lagu nikaaxiyey bimujarad markii lagu nikaaxiyey isagoon taaban ayuu geeriyey maxaa ku waajibaya ciddatulwafaadaa ku waajibaya ciddatulwafaad ayaa ku waajibaya marka waxaa laga soo reebi tan aayaddii ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almu'minaati uma dallaftumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin waa laga soo reebi ilahi jala jalaalu wuxuu leeya haweenka haddii aad furtaan adinkoon taaban ciddo ma lahan horay ka guursan maxaa laga soo reebi ila almutawafaa canha islaantii laga dhintay maaha islaantii laga dhintay ninku asagoon far saarin hadduu ka geeriyoodo afar bilood iyo toban maalmood saas isugu wahaaniyatu ciddadii labaad tajibu hiya ciddada labaad way waajibtaa walow calaa gayri اlmadkuuli biha islaantii loo galay oo loo galay kayrkeedba ha ahaadee way ku waajibeen loo galay maxaa loola jeeda yani islaantii xataa aan la taaban oo ninkuusan la jeefan way ku waajibin wa hiya ciddadaas oo ciddat lwafaad la yidhaaho lilxaamili islaantii uurka laheed xaalay u sugnaatay waa islaan urloo laga dhintay islaan urloo laga dhintay xaalay u sugnaatay wadcu lxamli uurka dejintiisii wuxuu ku leeyahay sheekhu haweeney uur leh haddii laga geeriyoodo waxay ciddadii ugu dhammaanee maalintay uurka dhisho maalintii uurkaas ay dhasho maalintaas horay ka guursan karta uurka hadday dhasho liannahu cumuumka waxay soo geli qowlka ilaahay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna haweenka uur kale waa caam aayaddaas ayaddaasi waa caamo haweenku marba hadday uur leeyihiin an yadacna xamlahunna ama ha noqdaan ciddat اlfiraaq ha noqoto oo xayaad ama ciddat اlwafaat ha noqoto ama ha laga dhinto ama ha la furo waa isku mid haweeneydu haddayba uur leedahay oo laga dhinto maalintii ay dhasho ayaa ciddadii u dhammaatay oo haddii markii uu ninkii dhintay saacad ka bacdi hadday dhashana see la masaladu maxay noqon maalan haweeneydan uur kale ninkiiyaa dhintay toban saac tusaale ahaan casirkan saacaddan oo kale ayuu geeriyooday koob iyo toban saacna waa dhashay koob iyo toban saacna waa dhashay hal saac ka bacdi waa dhashay ciddadii ma ka dhammaa ma u dhammaatay oo ma waxaa jiraysa ciddo hal saac ku dhammaanaysa ciddo hal saac haa tanaa ka mida way jirtaa walow hal saaca sheegi na saaca ka bacdiba ha dhasho hadday rabto marba waxaa weye dhalidaasa un ay sugayo dhalidaas ayay sugi mar walba wa hiya ciddadii lilxaamili haweenayda xaamilada xaalay u sugnaatay wadcu lxamli uurka dejintiisi wa arbacatu ashhurin afar bilood iyo wa casharatu ayaamin iyo toban maalmoodu lilxaa'ili xaalay u sugnaatay haweenaydii golmaranka ahayd haweeneydaasoo alxurati ee xurada ahayd haweenaydu haddii xaa'ilo ay tahay oo yacni aysan uur lahayn iyadoon uur lahayn oo xorna ah ayaa laga dhintay haddaysan owr lahayn afar bilood iyo toban maalmood waa inay asaayaysato afar bilood iyo toban maalmood maalintii u dhammaato markaa kabacdiga guursan karta watii aayaddii aanu sheegaynay waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo tobankaas maalmood ayaa ciddadeeda ku dhammaan hadday laakiin xoro tahay hadday addoon tahana iyadoo addoon ah oo aan uur lahayn ayaa laga dhintay hadduu kuu sheegi sheekhu wuxuu ku yidhi wa nisfuhaa nisfu haadihi almuddati muddadan hadda aanu soo sheegno afarta bilood iyo tobanka maalmood niskeedii u lilxaa'ili haweenayda golmaranka xaal ciddada ay u sugnaatay xaa'iladaasoo gayri اlxurati xurro aan ahayn haddaysan xurro ahaynoo waa addoon aan uur lahayn oo ninkii ka dhintay imisay ku ciddo tirsan muddadan hadda aanu soo sheegnay niskeed ayay ku ciddo tirsan waa laba bilood iyo shan maalmood laba bilood iyo shan maalmood axkaamta marka ciddada waxaanu soo sheegnay oo hadda casharkeennaba noogu jiray tacabuddii u badanta tacabuddi ilaaha sidan yacni nagu addoonsaday waxaa jira hadda oo xiliyadan soo baxay gabdho waxay samaynayaan qaarkood markii la furo waxay leeyihiin horta ciddadan hadafka aan u sugayno oo muddadan aan u joogayno maxay tahay ulajeeddada laga leeyahy waa inaanan uur lahayn in la raadiyo bal inaan uur leeyahay iyo inaanan uur lahayn in la raadiyo day marka waxay samaynayaan combyutar ay issaarayo combyutarkii markii kashfigu uu soo caddeeyo uu yidhaaho uur ma lihi qaar waxaa jira hore ka guursanay ml ciddada welba xikmatu tashriic xikmada loo jeeday welba waxay ahayd uur in lagu raadiyo oo waxaa laga baqayay ikhtilaad اlansaab in nasabku isku isku dhex qasmo oo ninkan caruurtiisii kii furay caruurtiisii iyo kan guursan doona caruurtiisii in la kala garan waayo ayaa laga baqayay marka combyutaraan issaaray waan ogaaday inaan maaragtaahay owlaad aysan caloosheyda ku jirin horaan ka guursantaas waa baadil waana xaaraan hadday noocaa gabadhu ay ku dhacdana waa zino zina wey waa xaaraan leanna waxaa weeye umuurta ciddada inteeda badan waa tacabudi inteeda badan waa tacabudi inay tacabudi tahay oo uu raadis kaliya aysan ahayn waxaa kuugu deliil ah haweenaydii tusaale ahaan dhiiggu uu ku dhacay hadda casharka maxaanu soo qaadanay haddii nolosha lagu faaruqo nolosha haddii lagu faaruqo maxaan ku soo qaadanay saddex qor-i saddex goor waa inay dhiigga ka qubaysato haddii uur kaliya lagu raadinayo maxaa ku filayd hal mar inay ka qubaysato hal mar haddii ay dhiigu intu ku dhaco uu ka qubaysato maxaa la ogaaday baraaءaة الraxim baraaءaة الraxim halkaas maraaba ku filaan lahay maxaa loo yihi saddex goor dhiig ha ka qubaysato waxaa loo dhahayo labada gooroo kale maxaa ku jira tacabudi marka waxaa weye masaa'ilka ciddada aqlabkeeda iyo agarkeedu wuxuu ku dhisan yahay tacabudi ee macquululmacnaa waa ka baxsan yahay wax macquululmacnaaho macnihiisa la garan karo ciddadu inta badan way ka baxsan tahay waxaa ku dhex jira tacabudi marka gabdhaha noocaa samaynayo dhahaya ewelba baraa'aturaxim iyo ilmaha meeshan ewelba maaragta laga raadina anigana kombyuutarka wuxuu sheegay inaysan ilma igu jirin marka maba ciddo tirsan ay horaan ka guursan dhahaya waa baadil waana zinay ku dhaceen haweenka noocaas oo kalea waa tacabudi masaa'ilka intooda badan alistibraa haada midkani haadihii tani axkaamu alistibraa waa hubsashada axkaamteedii halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu ka gudageli mas'alo la yidhaaho mas'alaة اlistibraa hubsashada mas'aladeeda yacni istibrahan wuxuu khaas ku yahay gabdhaha addoommaha ah gabdhaha addoommada ah ayaa mas'aladani ay khaas ku tahay tusaale ahaan gabar addoon ah ayaad soo iibsatay xilligii hore addoommada waa la kala iibsan jiray xilliga addoommada ay jiri jireen gabarh addoomaad soo iibsatay gabadha addoona haddaad soo iibsatay yacni ma jimaaci kartid oo lama seexan kartid qabla alistibraac adigoon hubsan maxaad ku hubsan yacni gabadhan inay uur leedahay inaysan uur lahayn bal ciddadii iyo arrimaheedii shu inay marayso adigoon hubsan horay ha ka isticmaalin istibra la yidhaha marka istibra masaladaasuu ka hadlay iyo qaabka addoommada loo hubsanayo alistibraau istibruhu luqatan min luqatin xagga luqada dalabu lbaraa'ati beri noqosho raadinteedii wey qofku inuu beri yahay waa in la raadiyo xagga luqada wa sharcan min sharcin xagga sharcigana tarabusu اlamati addoontii sugiddeedii wey tarabusu اlamati markuu sheekhu ku leeyahay yacni masأalaة اlibraa khaasaة biاlimaa'i masalaة isbra waxayba khaas ku tahay addoommada bis gabdhaha addoommada baabka dhanba gabdhaha addoomaha looga hadla ilaa masaladan ayaga khaas ku tahay wa sharcan min xagga sharcigana tarabus اlamati addoonta sugideedii wey muddatan muddo inay sugto bisababi xuduudi milkilyamiini midigta milkigeedii milkigaa soo darintiisa sababtiisana ay muddo sugto yacnii sababta ay muddada u sugayso waxaa weeye milkulyamiina soo dariyey milkulyamiin waxaa loola jeedaa yacni milki cusub midigta waxaa laysaga adiifiyey milkigii inta badan qofku markuu wax milkinayo lacag iyo uu qaadanayo gacanta midigtuu soo taagtaa lacag markuu qofku milkinayo war markuu qof wax ka qaadanayo inta badan gacanta midigtuu wax ku milkiya oo soo qaata marka milga ama bidxa ku milkiyo ama midigha ku milkiyo masalada waxaa loola jeedaa addoon milkigeeda hadduuba soo cusboonaado oo horay aadan u milkin jirin waxaa waajiba muddo in la sugo bal addoontaas la hubsado riximkeeda iyo ilmogaleenkeeda in caruur ay ku jiraan inaysan caruur ku jirin in la hubsado ow amase zawaalihi bisababi zawaalihi zawaali lmilki ama milkiga zuulidiisa sababtiisa in muddo la hubsado ama milkigiiyaa zuulay saantii milkigeedii ayaa zuulay oo see u zuulay kalcatiiqati waa cidqiyaa ku dhacay waa la xureeyey haddii la xureeyey horay nikaax iyaduna kama gelayso ilaa bacda alistibraac iyadana waa in rixmkeeda ilmogaleenkeeda waa in la hubsado ow amase xuduudi xilli tamatuci ku raaxaysashada xalaal noqoshadeeda xalaal noqoshadaa soo darinteeda sababteeda ay u sugayso ama inaad addoontan ku tamatucdo inaad ku tamatucdo xalaal noqoshadeedii ayaa kuu soo darisay oo horay xalaal kuuguma ahayn inaad ku istimtaacdo hadday xalaal kuu noqotay haddii hadda xalaal ay kuu noqotay iyadana istibraa waajiba masalada maxaa ka mid a tusaalaheedii waxaa ka mid a tusaale ahaan zawaja amatahu addoontiisii uu nin kale u nikaaxiyey oo u guuriyey waa sayidkii sayidkii addoontiisii nin kale ku nikaaxiyey uma dulliqat waa la soo furay marka saantii waa la soo furay farajacad ilaa sayidiha markii lasoo firay sayidkeedii addoonsan jiray dib ugu laabatay sayidka hore yani sariirta ma uga tuuri karaa ku tamatuci karaa maya qabla اlistibraac isagana maxaa waajib u ah in istibra u sameey leanna waxaa weeye waxaa kuu soo cusboonaaday xillu tamatuc tamatuc xalaalaha kuu yimid horena xaaraam kaaga ahaan jiray ilaa addoonta markaad ninka ku nikaaxisay adugu kuma tamatuci kartid xaaraamu kaa noqon ninkii markuu soo furana oo adiga ay kuu soo laabatay iska hubso istibraa waajib noqonaya marka ow amase rawmi taswiiji liأjli rawmi taswiiji rawm waa bimacnaa alab dalabi taswiij guurinta addoonta loo guurinayo dalabkeeda darteed ayay muddo u sugay addoonta ama waxaad dooni inaad nin u guuriso oo addoontaadii adiga aad iska lahayd addoontii milkigaaga ahayd ayaad rabtaa nin inaad ku nikaaxiso oo ninka markaad ku nikaaxiso ma horuu sariirta ugu tuuri asna maya bacda alistibraah asagana waa inuu istibra sameeyo inuu hubsado waajib limacrifati baraa'ati raximihaa sababta marka muddada loo sugayo xikmaduu sheekhu kuu sheegi xikmatu tarabus limacrifati waa cilat litarabusi اlamati inta muddada ay sugayso sababta ay u sugayso maxay tahay sababta ay u sugayso waxaa weeye waa limacrifati baraa'ati raximihaa addoonta ilmogaleenkeeda ilmogaleenkaas beri noqoshadeeda oqoonsigiisa dartiisay u sugi bal in ilmogaleenku uu beri yahay oo carruur aysan ku jirin caloosheeda ayay sugi oy hubsane ow amase waxay muddadaas u sugi litacabudi ku addoonsi darteed yacni wax ilmogaleen hadda waaba ka weynaato waa aayasadii oo kale waa addoon iska aayasa aho iyadoo waayeel tusaale ahaan ayaa milkigeedii kugu soo cusboonaada waayeel iyadoo toddobaatan jiraa suuqa ka soo iibsatay haddii waa waayeele ilma ma qaadee sariirtan isaga tuuri miya maya maya tacabud weeye ilaaha kugu addoonsaday istibra waa waajib istibra marka anwaacda ciddada ayaa xikmadaheeda waxaa ugu weyn sidaan soo sheegnay tacabud fiir addoontan waa aayiso waa horay dhiig iyo ka gudubtay waayeel yeel wey iyadoo aayasaha waxaa lagu leeyahay waxaa waajibaya istibra istibra waajibaya sariirtan ku tuuri uun ma aha anaa istibra samayso waayeel hadday tahay ataa marka waxyaalahaas oo dhan waxaad ku fahmi waxaan masaladan yani la sheegayo combyutaraan ku baari ilmaha kabacdina horaan ka guursan waxaas inay zina ay tahay waa fatxi libaabi zina albaab zina la furayo wey taasi xaaraam la furayo maa yaxsulu bihi اlistibraau haadaa midkani maa iladii kii wey yaxsulu bihi maaga alistibraa'u hubsashadu ay ku xasisho halkan sheekhu wuxuu inoogu sheegay raximah اllahu tacaala see wax loo hubsadaa waa la hubsadaa mudday sugi muddadu waa intee qaabka wax loo hubsanayo waa qaabkee yaxsulu istibraa'u اlamati addoonta hubsashadeedu uu xasilaa addoontaasoo alxaamili ee uurka leh biwadci اlxamli uurka dejintiisu ku xasilaa wuxuu ku leeyahy sheekhu addoonta aad soo milkisay oo suuqa aad ka soo iibsatay marka aada hubsanayso hadday uur leedahay uurka ha dhasho markaas kabacdi uurka markay dhasho oo ay daahir noqoto sariirta ku tuur haddaad doonto lakiin waa bacda duhri ogaa mar umusha horta ka baxdo daahir noqoto markaas kaba markay uurka baxdo oo ay daahir noqoto markaa kabacdiya xalaal kuuta walxaa'ili wastibraa'u alamati alxaa'il addoontii gulmaranka ahayd hubsashadeedii xaa'iladaasoo daatil xaydi dhiigga u saaxiibka ahaydoo dhiiggu uu ku dhacona bixaydatin u ahaaday husbashada hal xayd in lagu hubsado bis wuxuu ku leeya sheekha addoon ayaa milkigaaga ku soo cusboonaatay addoontaasna waa xaa'ilo uur ma leh yani waa gulmaranoo uur ma leh waana addoon dhiiggu ku dhaco see u hubsaneen istibraheedu wuxuu ku xasili kartaa hal mar inay xaysho bis hal mar haddii dhiigu ku dhaco markaa kabacdi hawshaadii aad bilaaban kartaa dhiiggaas hal mar hadduu ka goy ka qubaysato dhiigga wadaati اlashhuri walidaati اlashhuri bilaha addoontii u saaxiibka aheed istibruhu xaaluu u sugnaadana yaxsulu wuxuu ku xasilaa bishahrin hal bil unbuu ku xasilaa wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala haweenaydu haddii addoonta ay ahayd addoon bilo ku ciddo tirsa jirtay bilo ku ciddo tirsa maxaa loola jeedaa waa aayiso haweenay iska waayeelow aayiso hadday tahay waa hal bil hal bil aad u sugo hal bil markaad u sugto markaa ka ayaad hawshaadii bilaaban karta marka waxaan o dhan waa tacabudi ilaah nagu addoonsaday xukm اlistibraac haadaa midkani xukmulistibraaci hubsashada xukunkeedii halkan sheekh raximah tacaala wuxuu ka guda istibraha iyo hubsashada xukunkiisa iyo masaa'ilka uu galo xukmul istibraa'i hubsashada addoommada qaabkii aanu soo sheegnay loo hubsanayo alwujuub wax sunno sunno iyo ma ah waa waajib haweeneyda addoonta inaad saas ku hubsato sunno ma ahane waajib fii arbaci suwarin afar suuradood ayuu waajib ku yahay istibruhu intiqaalu اlamati addoonta guuriddeedii min xuriyatin xornimo ay ka soo guurtay ilaa riqin addoonnimo ay u soo guurtay waa la hubsanaa markaas xoray ahaa jirtay ka bacdii addoonnimo u soo guurtay see ku suurtogeli kartaa gabar xor ahaan jirtay addoonnimo usoo guurtay wuxuu ku suurtageli alimaa ulmasbiya waa addoommada gaalada laga soo qafaashay intay gaalkeeda la joogtay iyo bulshada gaalada ay ku dhex jirtay maxay ahaan jirtay xor ay ahayd soo maahayd xor ay ahayd annaga laakiin muslimiinta markay gacanta usoo gashoon soo qafaalanana addoonay noqone addoon ay noqoneen qofkii marka qismi iyo qoondo ay ugu soo gaarto oo gacantiisa ay u soo gasho oo qismi ahaan loo siiyo waa haweeney ka soo guurtay min xuriya ilaa riqin u soo guurtay maxaa waajibaya istibra inuu sameeyo sariirta intuusan ku tuurin waa inuu istibra sameeyo waintiqaaluhaa soo guuriddeedii weeye islaantii min riqin addoonnimo ayay ka soo guurtay ilaa xuriyatin xornimayna u guurtay masalada kale iyadana istibruhu uu ku waajibaya waxaa weeye gabadhani addoonay ahaan jirtay ka bacdi addoonnimadii waa ka baxday waxay u guurtay xornimo kalcaqiid kalcatiiqati bacda wad'ihaa waa gabadhii la xoreeyo kale addoonay ahaan jirtay waa la xoreeyey markuu yacni sayidkii soo isticmaaluu soo wadiyey ka bacdi ayuu xoreeyey dee iyadana waa in istibro lagu sameeyo istibra ayaa waajib noqonaya waintiqaaluhaa islaantii guuriddeedii wey min riqin addoonnimo ay ka guurtay ilaa riqin addoonnimo kale u guurtay addoonnimo ka guur addoonnimo kaga guur see ku suurtogeli oo midda hadda tilmaamayno suuqa laga soo iibsaday ninkan suuqa markuu ku soo xirtay maxay u tahay addoon adna markaad soo iibsaday gacantaada maxay ku tahay addoon addoon ka soo guur addoonna u soo guur iyadana istibraa waajiba sariirta kuma tuuray oo inuu istibro sameeyo watajadudu xilli wad'ihaa addoonta wadigeedii isticmaalkeedii wadiga waa isticmaalka isticmaalkeeda xalaal noqoshadeeda xalaal noqoshadaasoo cusbaanaashadeedana iyadana waxaa ka waajibay istibra ewal xalaal kuma ahaan jirin inaad isticmaasho hadduu xalaal kuu noqdo masaladii hore aan usoo sheegnay waxaa weye waa doontaadiioo nin aad ku nikaaxisay ninkiiyaa soo furay adigay kugu soo laabatay adiga haddii kugu soo laabatay shaqada horaa ka bilaabi kartid waa in istibra aad samayso istibra inaad samaysato walistixbaabu wa xukmu listibraa'i istibraha xukunkiisiina alistixbaabu sunnaynu nooc waxaa jira sunno ah istibraha afartii masalan soo sheegnay waajib uu ahaa istibra afartii ma soo sheegnay waajib uu ahaa intiqaalu اlamati min xuriyati ilaa riqin waintiqaaluhaa min riqin ilaa xuriya waintiqaaluhaa min riqin ilaa riqin watajadudu xilli wad'ihaa afar masalan soo sheegnay istibruhu uu waajib yahay hal mas'alana waa sunno hal masalo sunno wey wاlاstixbaabu sunno wey istibrihii wadaalika ka an ishtaraa inuu soo iibsaday oo kale zawjatahu islaantiisii inuu soo iibsaday islaantaasoo alamata ee addoonta ahayd islaantiisiioo addoonnimo markii hore uu ku guursaday uu sayidkeedii sayidkeedii ka soo iibsaday oo wuxuu yidhi islaantan adiga haddee addoonnima adiga igula nikaaxisay oo markaad igu nikaaxinaysa addoonay ahayd addoonnimana kuma jiri kartee mar walbaba sayidkiiyaa u yeeranaya warkaale ii shaqe iyo waxaa dhahayee saan kuma jiri kare iga iibso zawjadiisii u iibsanay waa guriga u joogtay waa u ilmo dhalaysay addoonta iibsanay sayidkeedii u ka iibsanay waa imise lacagteedi waa intaas lacagtaas qaado hadda istibruhu ma waajiba haddayba sariirtii ka soo kacday maxaa laga istibrayn waa iska sunno un ilaa z gurigayba kuu joogtaaba gurigunbay mar walba kuu joogta waaba zawjadaadii maxaad ka istibrayn istibrigu kaasoo kale waajib maaha waa sunno la laakiin waajib ma aha الradaacu haadihi tani axkaamu radaaci nuugmada axkaamteediiu halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu ka guda geli haweeney haddii caruurka saqiirka ah ee laba sano ka yar hadduu haweeney uu nuugo caanaheedii uu nuugo axkaamta ka dhalanaya axkaamta ka dhalanaya waxaa ka mid a inay hooyo u noqonayso caruurta markaa hooyadaasi ay dhashay uu naaskeeda nuugana inuusan nikaaxsan karin oo maxramkeedii caruurtaasina maxaarimtiisa ay noqonayaan waxaa kaloo la mid a hooyadaas uu naaskeedii nuugay usuusheediina waa la mid hooyadeedii dhashay hooyadeedii sii dhashay kulli waa ayayaalkiisoo kale guur uma qabto masaa'ilkaasuu ka hadli sheekhu aradaacu radaacu luqatan min lugatin xagga luqada ismun waa magac magacaasoo limasi thadyi naaska nuugiddiisa u sugnaaday wa shurbi labanihi labani thadyi naaska caanihiisa caanahaas cabbitaankiisa u sugnaaday xagga luqada waxaa weeye waa caanahaas la cabbo caanaha naaska oo la cabbayo ayaa waxaa la yidhaha radaac wa sharcan min sharcin xagga sharcigana ismun waa magac magacaasoo lixusuuli labana imra'atin haweenay caanaheedii caanahaas xasilitaankeeda u sugnaaday ow amase maa ayiladiikii magac u sugnaaday wey xasala ka soo xasilay minhu min labani ilmar'ati islaanta caanaheeda wixii ka soo xasilay magac u sugnaaday wey fii jawfi diflin carruurka calooshiisana ku xasilay oo caloosha caanahaas ay gaareen calaa wejhin qaabna caanahaasi ugu xasilay caruurka calooshiisa wejkaasoo makhsuusin ee la khaas yeelay weji la khaas yeelay maxaa loola jeedaa yani bishuruud hooye isaga noqon haddii yacnii caanaheeda uu nuugo ma ahane waa shuruudda soo socotaa la fiirin shuruudda soo socota ayaa la fiirin sheekhu wuxuu ku yidhi radaac xagga sharciga waxaa lagu yidhaha haweeney caanaheeda ama caanahaas wixii ka soo xasilay in caloosha caruurka caanahaasi ay galaan qaabna ay u galaan qaabkaasoo shuruud gaara leh ow maa xasala minhu maxaa loola jeedaa marka ismun lixusuuli labani imra'atin waa magac u sugnaaday haweenayda caanaheedii oo xasilay ow maa shay magac u sugnaaday shaygaasoo xasala ka soo xasilay minhu min allaban ama wax caanihii ka dhashay ayaa cunugii uu nuugay wax caanaha ka dhashay maxay yihiin kaljubn caanihii maalan subag subag noqday caanihii haweeneydii subag subag noqday ayaa cunuggii calooshiisii galay radaacay la midta haddii shuruudda soo socota la helo shan goor hadduu nuugo shuruudda soo socota la helo isaguna laba sano uu ka yar yahay hooyay u noqone maa xasala minhu arkaanu radaaci haadihii tani arkaanu radaac tani waa nuugmada arkaanteedii masaladan radaaca tiirarka ay ku dhisan tahay arkaanu radaaci nuugmada tiirarkeedii alaaatun sadexow murdicun ruux wax nuujiyey in la helo ruuxa wax nuujinaya muxuu yahay waa hooyadii midii hooyada noqonaysay maxaa ta'da loogu dari waayey waa masaa'ilka in badan aan soo sheegnay taalfaariqo lama baahno murdicun tii wax nuujinaysay iyo wa radiicun caruurkii la nuujiyey waa faciil bimacnaa mafcuula radiic marduuc ayaa loola jeeda wa radiicun caruurkii la nuujiyey iyo labanun caano caanana waa in la helo saddexdaas shuruud اlmurdici haadihi tani shuruud اlmurdici kani waa islaantii wax nuujinaysay shuruudaheedi kan murdic ah wax nuujinaya shuruudihiisii shuruudulmurdici midka wax nuujinaya shuruudihiisii halaaثatun saddex wey kownuhaa kown اlmurdica midda wax nuujinaysa ahaanshadeediyaa shardiga imra'atan haweeney waa inuu noqoto waxa wax nuujinaya waa inay haweeney noqdaan haddii waxyaalo mucjizaahoo khawaariqulcaado la arko khawaariqulcaada mucjisooyinka adduunka ma dhammaadaane wax khawaariqulcaada haddii la arko maalan nin uu caana iska yeesho oo mucjisadaas intay dhacdo carruur aan laba sano gaarin uu nuugo caanahaasi wax saamayna iyo wax axkaamuhu ka dhalanaya ma jiraan ma la dhahayo aabbuu u noqonayo ilmihiisaa xaaraam ka noqonayo iyo hooyadiisaa xaaraam ka noqo wax saamayna caanahaasi ma noqonayo haddii yacnii khawaariq ay dhacdo waxaa shardiga mas'aladu qofka la nuugayo inay haweeney tahay taasa shar wa kownuhaa ahaanshadeeda haweenayda balaqad mid gaartay inay noqoto tisca sinin sagaal sano inay gaartana ayadana waa shardi sagaal sano gaartay la yidhi maxaa baxay wax khawaariqa hadday yimaadaan oo haweeney saddex sano ama afar sano ama shan sano jirtaan lacalla wax khaariqo caadaha oo aan la arkin hadday dhacdo oo caana ay ka yimaadaan oo caruurkii uu nuugo falaa yataratabu can daalika xukmun wax axkaamahoo ka dhalanayno hooyo u noqon mayso wax axkaama waa biyo uu iska cabay bis taasay noqon biyo hadduu cabo axkaammaa ka dhalanay wax axkaamahoo ka dhalanaya jira waxaa shardiya inay sagaal sano gaarto ugu yaraan shardi wa kownuhaa ahaanshadeeda haweenayda xaala infisaali labani caanaha soo soocmidooda xaaladdeeda markay caanaha naaskeeda ka soo baxayaan xayatan islaan nool waa inay ahayd xayaatan nolol nool xayaatadaasoo mustaqiratan ee sugan nolol la og yahay oo sugan waa inay nooshahay markii cunugu caanaha naaskeeda uu ka nuugayo naaska caanuhu ay ka soo go-ayeen naaska caana markay ka soo go-ayeen waa in xilligaas gabadhu ay nooleed waa shard ay nooleed la yidhi maxaa baxay tusaale ahaan iyadoo gabadhii rafanaysaba oo xayaato mustaqiraa jira naftu ka sii dhacaysa sakaraada oo nolol fiican oo qaab qaabla aan lahayn oo caanihii ka nuugay caruurka wax axkaamahu ka dhalanay ma jira hooyana u noqon mayso hooyana u noqon mayso marka waxaa shardiga xaaladda uu yacni caanahan cunugu uu ka nuugayey inay nooleyd weliba nolol degan oo mustaqiraha sugan ayaa shardiga shuruudu radiici haadihi tani shuruudu radiic caruurkii la nuujinayay shuruudihiisii shuruudu radiici caruurka la nuujinayo shuruudihiisi arbacatun afar kownuhu kownu radiici caruurka la nuujinayo ahaanshadiisii weyo xayan mid nool waa inuu yahay caruurka la nuujinayo waa inuu mid nool inuu yahay waa shardi mid nool layidhi maxaa shardiga xayaatan mustaqira waa sidii oo kale nolol sugan oo degan waa inuu nool nolol sugan layidhi maxaa baxay asagoo rafanayo sakaraada hadduu nuugay oo nafti ay ka sii baxayso wax xugunoo ka dhalanaya ma jiraan macnahaas uu nuugay laamaydu u dhow yahaba dhimashou u dhow yahay wax axkaamuhu ka dhalanaya ma jiraan wa kownuhu ahaanshadiisa way cunuga radiica duuna alxawlayni laba sano mid ka yar waa inuu yahay waxaa kaloo shardi ah laba sano inuu ka yar yahay waa shardigeeda laba sano ka yar yahay la maxaa baxay haddii laba sano uu ka weyn yahay saddex jir iyo afar jir iyo shan jir hadduu yahay radaaculkabiira la yidhaha laa yu shay-a waa ibirkaasi wax ka dhalanaya wax ka dhalanaya axkaama ma jiraan falaa yuxarimu walaa yuahiru shay-a wax uu xarimayo wax hooyo loogu noqonayo iyo wax maxram loogu noqonayo midna ma jiraan saamayn ma yeelan wa an turdica waa inay islaantu nuujiso caruurka yarka ah khamsa radacaatin shan nuugmo waa inay nuujiso shantaas nuugmo mutafariqaatin ee kala tagsan maxaa kaloo shardiga shan goor waa inay nuujiso oo weliba mutafariqaad ah oo kala tagsan kala tagsan la yidhi maxaa baxay waxaa baxay tusaale ahaan caruurku naaskan uu ka nuugay naaskii caanihiia ku yaraaday waa ka soo gadoomoo naaska kaleu haddana u gadoomo ma labaa laga tirinaa maya soo gadoomidaas hal maraa laga tiri markuu laakiin intuu caanaha cabbaar nuugo iskiis uu uga sii jeesto icraab uu sameeyo cabaar markuu joogo haddana uu ku laabto labo haddana cabaar markuu nuugay waa u nastay mar kaleu ku laabtay saddex saasaa loo kala xisaabi laakiin naasbedelashada naasbedelashada waxaa weeye tacadud ma lahan hal maraa loo xisaabay naasbedelashada oo caruurku samaynayo wa an yasila labanu caanuhu waa inuu gaaro fiihinna fii khamsi radacaatin shanta goor uu nuugayo ilaa joofiya calooshiisa canuhu waa inay gaaraan maxaa kaloo shardiga mar walbaba shanta goorba mar walba ee ka mida waa inuu joofka caanuhu uu gaaro shardigu haddii calooshiiba in gaarinoo dee wax afkan isaga siman ay yihiin afkan wax uu ku hayo falaa yu-ahiru shay-an waxba ma saamaynayo axkaamna kama dhalanayso maa yataratabu calaa radaaci haadaa midkani maa ladii kiiwod yataratabu ka dhasha cala radaaci nuugmada waxyaalihii ka dhalanayay halkan sheekh wuxuu ka gudageli haddii shuruudahaasi la helay oo caruurku sidaas uu haweenay u nuugay caanaheedii maxaa ka dhalanaya oo xugum yataratabu waxaa ka dhalanaya cala radaaci nuugmada radaacaas oo almutawafiri shuruudi shuruuddii oofsaday radaaci shuruuddii oofsaday waxaa ka dhalanaya kow taxriimu usuulilmurdici kii murdica ahay oo wax nuujiyey kan wax nuujiye waa islaantii islaantii wax nuujisay usuusheedii ay ka soo farcoontay usuushaas xaaraam yeeliddoodii a ka dhalanayso iyo waman shaksi xaaraam yeeliddiisa shaksigaasoo lahu shaksiga allabanu caanuhu uu u sugnaaday iyo ninkii caanahan irmaareeyey waa ninkii naagta qabay ninkaas naagta qabay hooyadiis ayeeyadiis usuushaasoo dhan isagana cunuga xaaraami ka noqona ma guursan karo waxyaalahaasaa ka dhalanaya sheekh wuxuu ku leeyahay nuugmadan shuruudahan aan soo sheegnay uu dhammaystirmay waxaa ka dhalanaya taxriimu usuulilmurdi haweenaydii wax nuujisay usuusheedii usuusha maxaa loola jeedaa waa hooyadeed ayeeyadeed usuushaas la xaaraam yeeliddeeda ka dhalanay in cunugan ay xaaraam ka noqonay ilaa waxaa weye waa ayeeyaalkiis ma guursan karo ayeeyaalkiisu ma guursan karo masaladan radaacana waxaa u badanba carabtaa u badan soomaalida kuma badno soomaalida naadir wey inaad ku aragto soomaalida waxaa weye waxay u badan yihiin caruur walba hooyadii dhashay uun baa nuujisa inta badan laakiin carabaha waxay u badan yihiin waxaa weeye caruurkii baadiyahaasaa la geyn markii uu dhashaba baadiyahaasaa la geyn baadiyahaas marka waxaa loo raadinaa islaan nuujisaa loo raadin ama ujraha ku nuujiso ama tadawuc ama ha iska sadaqaysato caanaheedii ama lacag ha ku qaadato islaan nuujisaa loo raadina marka islaantaa nuujisa haddii loo raadiyo axkaamtana ka dhalanaysa axkaamtan sheekhu noo sheegayo ayaa ka dhalanaysa taxriimu usuuli اlmurdici waman iyo shaksi usuushiisii in laga xarimay shaksigaasoo lahu shaksiga allabanu caanuhu ay u sugnaadeen waa ninkii caanahan irmaaliyo waa ninkii islaanta qabay ninkii islaanta qabay hooyadiis hooyadiisii dhashay waxaasoo dhan usuushiisii xaaraanay ka noqonaya aroorka iyo wa furuucihimaa labadaas furuucdoodii taxriimu furuucihimaa furuuci اlmurdici waman lahu laban islaantii nuujisay iyo ninkii caanahan irmaaneeyey furuucdoodii in laga xarimo cunuga cunuga naaska nuugay in laga xarimo furuucdooda maxaa loola jeedaa yacni islaanta naaska nuujisay cunuga caruurtii ay dhashay iyadu caruurtii ay dhashay iyo cunugan ay nuujisay isma guursan karan waa walaalo hadda waa walaalo maxay walaal ku noqdeen akhu radaaca akhu الرضاع walaalkii xaggan nuugmadow walaalkii nuug marka isma guursan kara وxawaashiihimaa وتaxriimu xawaashiihimaa xawaashii almurdici waman lahu labanu haweenaydii murdicadaahdi wax nuujiseeyey ninkii caanahan irmaaneeyey xawaashidoodii xawaashid maxaa loola jeedaa dadka la siman walaalahood dadka la siman dadkaas iyagana xaaraam yoorideedi cala radiici ruuxii la nuujiyey laga xarimayo xawaashidiina xawaashida maxaa loola jeedaa tusaale ahaan haweenaydan murdicadaahee wax nuujisay walaasheed walaasheed haweeneyd murdicadaah wax nuujisay walaasheed cunuga naaska la nuujiyey xaaraamay ka tahy leannu maxay u tahay habaryar weeye xagga radaaca xagga nuugmada xagga nuugmaday habaryar ugu aadanta ma guursan karo marka xawaashiyaa loola jeeda maxaa kaloo soo gelaya man lahu laban ninkii caanahan irmaanayo o islaanta qabay walaalihiis cunugan maxay u noqonayaan eedooyinkiis xagga radaaca miday u noqonayaan marka iyagana sidoo kale waa ka xaaraan wa taxriimu furuuci radiici caruurkii naaska la nuujiyey furuucdiisii furuucdaas la xarimidoodii wey faqad oo kale ah calayhimaa cala almurdic waman lahu laban ninkii caanaha iska lahaa caanaha irmaaneeyey iyo islaantii wax nuujisay dushoodii in laga xarimayo furuucda cunugu uu dhali doono furuucda cunug dhali doono furuuc cunug dhali doona maa loola jeeda yani cunugan hadda naaskii nuugay tusaale ahaan waa weynaaday caruuruu sii dhalay caruurtaas uu sii dhalay islaantii caruurka markii hore nuujisay caruurtaan isma guursan karaan xaaraami karto oo maxaa dhacay waaba ayeeyadiis ayeeye xagga nuugmada ayeeyo xagga nuugmada kii isagana sidaas oo kale waa la midoo waman lahu labanuun ninkii isagana caanahan irmaaneeyey caruurkan wixii asaguna uu sii dhalo iyo ninkan isagana sidoo kale maxramaa ka dhexayna ma guursan karo gabadhii wiilkani uu dhalo wiilka naaska nuugay gabadhii uu dhalo ninkii canaha irmaanayay gabadhaas ma guursan karo leannu awoowu u yahay xagga radaaca ayuu ayowo uu yahay allah subaa